mid ah oo can caaishata caaisho laga wariyey hada maxalu bayaanihi weyaan marka noocyo badan ayaan soo marnay waxaa noo harsan nawcun aakhara nawcun aakhara nawcun aakhara inta marka noo imaan doonta inta badan axaadiista cashirkan maanta umuna caaisha radia allahu tacala an ardaha ayaa qeybta inta badan warisay sidoo kale waxaa noo imaan doona cbdullahi bin camr caasi radia allahu tacala canhuma inuu isna qeyb fiican wariyey samura ibna jundub qeyb ayuu wariyey abu hurayra radia allahu taala arda qayb ayuu wariyey marka saxaabada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam salaadda eh, ay wariyeen ee kusuufka ama khusuufka ay wariyeen oo kala duwan noocyaheeda kala duwan waxay u badan tahay amaba ay taqriiban boqolkiiba sagaashan iyo sagaal yihiin in nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam salaaddu u dukaday ay ahayd afar sujuudood iyo afar rukuucood hal ragca oo laba rukuuc lah laba sujuudoodna lah ragcada labaad oo laba rukuucood lah oo laba sujuudood lah laba akhrina la qira'a lah intaas iyada ah inay tahay ayaa marka gowsnameedka insha allahu tacala aan ku dhegaynaa sidoo kale riwaayo waxaa noo imaan doonta shaad ah oo ka hadli doonta sufata zamzam in nabigeenna sala allahu calayhi waali waslm uu ku tukaday sufata zamzam meesha kor u yara qaadnayd oo sufat zamzam loo yaqaano inuu nabigeena ku tukaday salى اllahu عalayه alي waslm iyadana waa shaad shaad weeyaan waxaa kaloo noo imaan doona axaadiid dhowr ah oo ayna dacfi uu ku jira dacfigaasna ruwaadda ku jirta ayaa majaahiil ah, amaba rag majhuul alxaal ah magacooda waa la yaqaanaa laakiin xaaladooda xag dacfi iyo xag quwa ama iqa ayaanan aqoon loo lahayn intaas ayuu duuduubka yahay guud ahaanna waxaan ka hadli doona insha allah tabaaraka wa tacala maxaadiid ay sheegi doonaan waa sifadii nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam uu u tukaday iyo tacliilka uu ka bixiyey bishaan amaba qoraxdan madoobaatay sababta ay u madoobaatay iyo dadkii waxyaabihii ays yidhaahdeen inahaas ayaa ugu muhiimsan iyo nabigan oo ka hadli doona sala allahu calayh waali wasalam inuu jannadii iyo naartii maalinta ayadahayd loo bandhigay khudbo intuu u istaagay loo bandhigay oo naartina uu muxuu ahaa gacanta iskaga ilaalinaya ummaddana saas uu gacanta saa ka lahaa sidoo kale jannadiina uu muxuu ahaa gacanta u taaganayey si uu usoo qabsado nabigeennana uu fasiri doono sala allahu alay wasalam inahaas iyada duduubka casharka amaba axaadiista gundhigooda ama nuxurkooda uu noqon doona in allahu tabaaraka wa tacaala ilaan annaga ballanteenna ee kitaabka amaba habkan wax ku wadna waxaa weeyaan waa dulmar ayaa asaas ah iyo haddii laga maarmi waayo iyo sharax kooban sharax mufasal ah oo masaaئisha iyo dhan walba looga hadla xadiidka ka muxuu ahaa haddii la yidhahda muddo dheer ayuu qaadanayaa iyadoo hadda la ordi ayaaba laga yaabaa in waxaa weeyaan lagu daha oo dadka qaar ay dhararsadaan uu ka mid yahay mudariska iyo inta muxuu aha waxa dhegaysaniba marka waa dulmar iyo sharax kooban iyo meelaha qaar oo muxuu ahaa taabasho u yaro baahan oo saa loo yaro taabto laakiin harax dheer ma ahan sharax dheer ma ahan weyaan haddii sharax dheer loo baahan yahy waxaa loo baahanayaa in halkii cashar loo fadhiyo saddex saac afar saac loo fadhiyo amaba eh, muddo dhowr sano ah loo fadhiyo eh, amaba maalintii dhowr jeer dhowr jeergalka tubaasii la yeeli jiray salaada fajar kadib kitaabka waa la geli jiray sidoo kale duhurkiina kadibna waa la geli jiray kadibna salaada maqrib kadibna waa la geli jiray kutubaha qaar labagalka ayaa kutubaha u badan subaxdii galabti saddexgalkana way jiraan laakiin hal jeer in kitaabka la akriyo halkii marna dhowr dhowr habeen la akriyo <laughs> kaas waa uga ee kitaab akrin ma ahan ninka aalibcilmiga ahn intuu ku daalo ayuu kadibna iska danaysani suuqiisu iska geli waxyaabaha ardayda iyo dad dalabatcilmiga cilmiga ka sarfiyan waxaa laba shay ugu muhiimsan shayga koobaad waxaa weeyaan waktiga oo dheeraado kulama taala zaman oo ardaygu uu dareema in kitaabkan uu ku daba dheeraaday sawaarifta adduunkan aad u badan yihiin qofka tan labaad qofka isagoo hal mas'ale ka hadla kusuufuu ka hadla tusaale ahaan ama khusuufu ha tihahdaba markaasaa wuxuu gelayaa baabu zakaadu ka hadlayaa oo baabu sadaquu ka hadlayaa oo wuxuu ka hadlayaa baab annaar iyo axkaamteeda iyo howlaheeduu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa baab aljanna iyo wixii ku soo arooray markaasaa waxaa weeyaan qofka ardayga ahaa wuu dhumayaa khaasatan mubtadiya markuu dhuma ood habeen saas ay ku dhacdo oo habeen labaad ay ku dhacdo oo saddexaad ku dhacdo oy bel ku dhacdo intaasna u fadhiyo waxba uusan ka fahmin albaabka iska kala qabanaya hal maruu sidayn dadka inta badan ay ku dhacdana waa dadka طulaaba eh, culuum alcarabiya o kale naxwada oo kale naxwada hadda ummadda waxay uga cararaan naxwaana dhibto waa wax dhib badan waa absad cilmi oo la barto laakiin ishkaalka yalle waxaa weeyaan sheekhi markuu kitaabu ama muxuu ahaa uu eh, ka bilaabo alkalaam markuu ka bilaabo alkalaam huwa alafd اmurakab اmufiid biاlwadci markuu jooga wuxuu ka hadlayaa malansarif ayuu ka hadlayaa mustana ama istitna ayuu ka hadlayaa wuxuu ka hadlayaa naxwadii o dhan ayuu sharxi marka baab kale gudbi tii kale artayka markuu ku wareeri qofku marka waxaa weyaan waxaan u leeyahy arrinta iyada ah waxaa laga yaabaa ragga halkan fadhiya rag ka mid waa mudarisiin dadkay wax u dhigaan waa dad culima oo dadka wax u dhiga ama alabaat cilmi calaa aqali taqdiir haddii marka usluubka ah qofka wax aad ka hadlaysa basa inaad u sharaxda asaga aad uga celiso oo dhinacan ugu baxin dhinac muxuu ahay aad aad u fogaanin oo inta ayada wuxuu ku fahmaya bas asaa ugu noqnoqoto haaliban qofkuu fahmaya laakiin markii halkii baabkii aad la aadda meel walba dhan laga jiro wareeraya marka dhan laga jiro ayuu ku wareeri kadibna waxaa ku dhacaysa hadalkii uu yidhi ninkii kaarat adibaau calaa khiraashin famaa yadri khiraashun maa yasiidu nin la yidhaha khiraash ayaa ugaarsi doontay annaga soomaalida waa la isku ceebiyaaba marka waxaa weeyaan waa waa dulmiga iyo la ka mid ta carabtuna ay ku faantamaan marka markuu aaday ugaarsigii ayaa meel bannaan wuxuu soo baxay garanuug ama eela aad u badan oo kumanaan ah markaasuu midu ku toosug inti waa haakada markaasa waxay yidhahdeen takaaharat idibaaw calaa khiraashin khiraash waxaa ku tira eh, garanuugtii amaba eh, eeladii famaa yadri khiraashun maa yasiidu marka khiraash wax uu marka ugaarto meeluu ku toosa ayuu garan waaye qofka saasaa kudhici marka haddii marka cilmigii baabulkalaam marka la joogo aad muxuu ahaa calaamatlicraab iyo muxuu ahaa mustane iyo halkaasaad kala dhacdo marfuucaat iyo mansuubaat iyo yacni qofka wareeri waxaas maba gaarin qofka waa canug yaro hadda dhashay oo kadibna ugaali intaad u qaadatay aad feeraha ka saartay dhub ugaalida cunadaas uguma culsa feeraha ka saartay wuu margani kowna waa dhimani marka runtii arinta ayada waxyaabaha cilmiga dad ka buriyay ka midta oo arday badan oo diinta ilaahay baran lahayd sabab ugu noqotay inay gadaan muxuu ahaa bannaanada ay wax ku wartaan warato ay noqdaan qofku mar dhama lakin qofka haddii baabulkalaam loo dhansiiyo oo intaasun lagu ag wareego kalaamku wuxuu yahay inta uu gedi saa yeel saa inta hakada marka waxaa weeyaan sharax badan marka baabkiisa ma yeele waa dulmar iyo waxaa weeyaan wixii uun ilaahay subxana wataala nawaafajiya inaan saa u ishaarno nawcun aakhara nooc kale oo minhu ka mid ah salaada kusuufka can caaishata laga wariyey radia allahu tacala an ardaaha xadiidkun afar boqol iyo laba iyo toddobaatan wada xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai alih ramat lla ahbarana maxamed ibni salamata almuraadi wa iqatun habt can ibn wahab cbdillahi bn wahab almisri weeyaan wa iqatun habtun faqiih can yunis ibn yaziid alayli wa iqatun habt can ibni shahaab wuxuu ka wari maxamed shahab zuhri waa imaamkii qala wuxu yidhi ahbarni waxay warray curwat ibni zubayr waثiqaة habtun faqiih can caaشhata wuxuu ka hor umuminiin radia الlahu taala ardaha curwa bn zubayr hooyadii waa taqaanaan wa asma binti abi bakrin الصidiiq radia الlahu taعala canha wa ardaaha daata niطaaqayn ayaa hooyadii ah zubayr bn awaan cawaam oo alcashar mubashiruun biاljanna ka mid ahaana wuu dhalay curwo marka cilmiga caaisha in badan oo ka mid ah ragga noo soo noqlay uu ka mid yahay radia allahu taala arda maadaama uu habeertii ay tahay oo ayada ay ka xijaabanaynin oo maxramkeeda uu yahay inuu u gala ood cilmi ka soo xambaara aad bay ugu fudayd raximah ramatan waasica can caaishata wuxuu ka wariyay umuminiin radi allahu taala ardaha qalat waxay tir umuna khasafat waxaa madoobaatay ashamsu qoraxdii fii xayaati rasuuli illaahi sala allahu calayhi waali wasalam nabiga noloshiisa ama xilliga u noolaa ayaa qoraxda ayaa madoobaatay fa qaama markaasuu nabiga istaagay fakabara allahu akbar ayuu nabiga yihi sala allahu calayh waali wasalam wasafa annaasu dadkana way safeen wara'ahu gadaashiisa ay faqara'a wuxuu akhriyey rasuul rasulka sal slm qira'atan akhrin ayuu akhriyey طawiilatan dheer ayuu akhriyey markuu faatixada dhameey kadib suuraddii ama suwartii ka dambaysay aad bay u dheerayd akhrintii uma intaa kadibna kabara nabiga allah akbar ayuu yidhi farakac wuu rukuuc rukuucan rukuuc طawiilan aad u dheer ayuu nabigan rukuucay alayh الslat slaam uma intaa kadibna rakac wuu rukuucay rafac wuxuu kor u qaaday dheeraasa madaxiisu kor u qaaday nabigeena salى اllahu عalaيه waslm faqal wuxuu yidhi samica allahu liman xamidahu rabbanaa walaka alxamd ayuu nabig yihi sal slm uma intaa kadibna qaama wuu istaagay istaag labaad ayuu istaagay faqtara'a nabigu wuxuu akhriyey qira'atan akhrin qur-aan akhrin طawiilatan ee aad u dheer ayuu nabig akhriy sal slm hiya iyadaba adnaa ka yar ama ka hoosaysa min alqira'ati اlula akhrinta hore i tan tan dambe ayaa yarayarayd weeyaan uma intaa kadibna kabara allahu akbar ayuu nabig yihi sal slm farakaca wuxuu rukuuy rukuucan rukuuc طawiilan aad u dheer huwa rukuucdaas adnaa ka yara hoosaysa ka yar min arukuuc اlawali rukuucdii hore uma intaa kadibna qaala wuxuu yihi nabigena sal slm samica allahu liman xamidahu rabbana walaka alxamd ayuu nabigeena yihi calayhi الsalatu slam uma intaa kadibna sajada nabiguu sujuuday calayhi الsalaatu wasalaam sujuudda rabbigeen subxaanahu wa tacaala addoonka intuu u dhow yahay wa huwa saajid ayuu nabig yihi calayhi الsalatu slam maanta inteenna halkaan fadhino qaybta addu jirka bini aadamka ugu sharafta badan xaggay ku taalla waa wejigi indhihii iyo dhegahii iyo sankii iyo afkii iyo carabkii inta qofku wax ku ahaa intii ayad ahayd ayaa boor ama ha noqoto ama qabow ha noqoto ama meel ha noqoto ama nadiif ha noqoto amaba wasak ha noqoto ayaa qofka yadacu jabhatahu lilaahi tabaaraka wa anna waxaa weyn taksiyar hadduu sankaada saa u mara ka warrama inaad sanka iska jibisa laga yaabaa ya halis weeyaan marka sujuudda wax inaba caadiya maaha aqrabu maa yakuunu اlcabdu min rabbihi wa huwa saajid faakiruu min adducaa faqaminun an yustajaaba lakum in liidinka ajiiba ayaa aad iyo aad ugu dhow dahay weeyaan nabigan uu sujuuday calayhi الsalaatu wasalaam waa yahay uma intaa kadib sajada nabigan uu sujuuday alayh sala slam uma kadibna facala wuxuu sameeyey fi rakcati اlula rakcada koobaad midla daalika sidaasoo kale fastakmala wuxuu nabigan dhammaystirtay calayhi الsalaatu wasalaam fi rakcati اlأkhra weyaan ula maahan uma kadibna facala wuxuu falay fi rakcati اlأkhra rakcadi kale midla dalika sidaasoo kale fastakmala nabigu wuxuu dhammaystirtay arbaca rakcatin afar rakcadood iyo wa arbaca sajadaatin afar sujuudood ragcada koobaad oo laba sujuud ka horraysay laba jeer ayuu rukuucay tii labaadna laba jeer ayuu rukuucay sujuudihina waa laba laba marka afar rakca iyo afar sujuudood weeyaan wanjalat الshamsu qoraxdii way faydantay qabla an yansarifa nabiga intuusan salaadda ka bixin ka hore ay qoraxda faydantay uma kadibna qaama nabigan uu istaagay calayhi salaa slam fakhaطaba annaas dadka ayuu u khudbeeyey faatnaa cala allahi allaweyne ayuu amane caza wajal bimaa ayuu ku ammaanay huwa allaweyne ahluhu uu ahl u yahay ilaahay wuxuu ahl u yahay ayuu ku ammaanay mudanya ammaantaas ilaahay subxaana wa tacala qofkii ilaahay uu waafajiyey inuu barto kadibna uu rabbigan waafajiyey subxaana wa tacaala inuu eh, alla ku ammaano yacni adduuniya aakhara bay liibaan khayr adduuniya khayr aakhara u gacan galay marka ammaanta alle axaadiis ku so waa badan tahay qofka waxaa weeyaan inuu barto oo wax weyn bay ku taraysaa uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataanu laba aayadood oo min aayaati illahi aayaadka alle ka mida tacaala korahaye laa yaksifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatii noloshiisa faidaa ra'aytumuuhuma haddii aad aragtaan fasalluu tukada xataa yufraja cankum ilaa lidinka faydo yufraja ilaa idinka fayda xataa yufraja ilaa idinka fayda cankum xaggiina wa qaala rasul lah wxu sal slam rasuulka alle ra'aytu waxaan ark fii maqaami booskaygaan haada ee kana meesha makaano istaaggaygaan haada ee kana kulla shayin shay kasta ayaan arka oo wucidtum lidin yaboohay inay imaan doonto oo janno inaar ayaa indhaha lii saaray laqad ra'aytumuunii waxaad ii aragteen aradtu anoo doonay an laqad ra'aytum in waxaad aradtu anoo doonay an aakhuda inaan soo qabsado qiطfan gobol ama waraqob min aljannati jannada aan ka eh, goosta xiina gootii goortii ra'aytumuuni aad i aragteen jacaltu aan guda galay ataqadam hormaro walaqad ra'aytu waxaan arkay jahannamo jahannamo ayaan arkay ayuu nabig yir sal slm taxtimu iyadoo burburinaysa bacduhaa barkeed bacda marka kale iina goortii raaytum inaad aragteen tahartu inaan gadaal usoo noqday wa ra'aytu waxaan ark fiiha ibna luxay ninka ibnu luxay la yidhaahdo oo qabiilka loo yaqaano khusaaca aabbihii dhalay ah qabaaisha carbeed oo degnaed magaalada maka iyo nawaaxigeeda khusaaca la dhihi jiray khusaaca waa taqaanaano bani bakri iyo khusaaca soo kalema taqaanaan labada qole marka nabigeenna calayhi salaat salaam uu sulxiga xudaybiye qaatay qolana waxay la safteen nabigeenna sal ll slam oo ballantiisay galeen isaga heshiiskiisii ay qaateen oo isaga ay la safnaayeen qolana waxay la safteen niminka reer quraysheed oo heshiiskii qurayshta ay galeen kuwaana kuwaana muxuu ahaa waa laba dowladood oo waxaa weeyaan ay dad kalena la kala joogaan oo isku xugan yihiin sidaa weeyaan marka khusaaca xaggey mareen xagga nabiga alay sl dhanka kale ya xagga nabiga ala sl nacam xagga nabiga ay mareen ala slam marka ninka isaga ah oo khusaaca awoogooda ayuu ahaa nabiga wuxuu yidhi ala sl marka waayahay wara'aytu waxaan arkay fiiha naarta gudaheeda waxaan ku arkay ibna luxay ninka la yidhaahdo abu khusaaca weeyaan ayaan arkay isagoo naarta ku dhex jira ayaan arkay wa kaas alladii ki weyaan sayaba sii deeyey assawaa'iba xoolaha laiska sii deeya oon lagu intifaacin oo asnaamta loo waqfa insaha tacbiir oo loo sii deeya waa ninka bilaabay ay sharaca liqurayshin an yatruku nuuqa wayacfuu ha min alxamli wاrukuub mid gaadiid laga dhigto amaba eh, la koro ama waxa w alaab la saarto intaba inaan lagu samaynin oo xataa aan hilibkooda iyo wala caanahooda la isticmaalin ayaa muxuua ah, u jideeyey asnaam intuu tagay meesha la yidhaahdo shaam ayaa wuxuu arkay asnaam lacaabuda markaasuu soo xamaalay wixii alla quruxsanaaday nimankaana waxay ku taagnaayeen calaa diini ibraahim wa ismaaciil calayhim asalaam sidii nabi ismaaciil ugu dhintay diintii waxay ku taagnayd nabi ibraahim calayhi salam halkaasay ku taagnaayeen ninkaa ninka arqabaha ibnulxay ayaa asnaam ka soo qaaday marka halkaasuu halkaa keenay keenitaanku u keenay marka wuxuu keenay in ay qoraysh oo dhan asnaamtii caabudda yaa hubul iyo cuza iyo manaata iyo waxaad taqaaneen oo dhan inay meesha keensadaan ayay keenta weeyaan wa huwa kaas alladii kawaysayaba sii daeyey assawaa'iba xoolaha geela aan lagu intifaacaynin kii sii weeyaan xadiidkun afar boqol iyo saddex-iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam nasai cali amat abarna isxaq ibn rahim alxandari qaala xadaana alwaliid ibnu muslim iqatun aha habtun yursil wayudalis kaiira can alawzaci cabdiraxmaan alawsaaci ah, waa iqatun habt waa imaamka reer ahli shaam can zuhri maxamed shab zuhri can urwat bni zubayr can caishata wuxuu ka wariyey radi allahu tacala anha ardaaha qaalat waxay tiri caaisha khasafat ishamsu qoraxda ayaa madoobaatay calى ahdi rasul rasulka zamankii sal اه slm fanudiya waa la dhawaaqay aلصalaaةu salaada jaamicatun waa mid dadka kulmisa yani salaaddii ayaa dadka kulminaysa imaad oo kale weeyaan faاجtamaca الnaas dadka ayaa soo urureen fasala bihim rasul nabig al tuji alayه slat slam arbaca rakcatin afar ragc ayuu dujiyey fii rakcatayn ee laba rakca ku guda jirta iyo wa arbaca sajidaatin afar sujuudood ayuu nabiga dujiyey calayhi الsalatu wasalaam xadidkun afar boqol iyo afar iyo toddobaatanaad waa xadiid صaxiixa qال الإmام النسي عليه رحمة الله أخبرنا qتيب بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت عن مالك بن أنس بن عبد الهجرة عن هشام بن عروة بن زبير وثقة فقيه ثبت عن أبيه أبيه عروة بن زبير وsidoo kale عن عائشhaة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين qالت waxay tir عائشha khasفت الشhمس qoرxda ee madoobaatay في cahdi rasul nabiga al zmnki sl sلم faصلىa rasuل nabiga all wuxuu deji bالnaas ayuu dujiyey faqaama wuu istaagay faأطاala القiyam istaag ayuu dheereeyey uma kadibna rakac wuu rukuucay faaala rukuuca rukucda yuu dheereeyey uma intaa kadibna qaama wuu istaagay faaala qiyaama istaaga yuu dheereeyey wa huwa istaaggaana duuna alqiyaami alawali istaagga hore mid ka yara yar weeyaan oo ka hooseeyo uma kadibna rakac wuu rukuuca nabigeena calayh slam fa rukuuca rukuucda yuu dheereeyey wa huwa rukuucdaana duuna rukuuci alawal rukuucda hore waa mid aanan gaaraynin ee ka yar weeyaan ka yara gaaban uma intaa kadibna rafca madaxiisu kor u qaaday fasajada wuu sujuuday nabigeena calayhi الsalatu wasalaam uma kadibna facala dalika arrinka ayuu ku sameeyey fi rakcati اlأkhra ragcadii kalena saasuu ku sameyey midla dalika sidaas oo kale uma intaa kadibna insarafa nabigeenna wuu soo jeestay ama salaad ayuu ka baxay waqad tajallat walxaal qad tajallat ay faydanta ashamsu qoraxdii fakhaطba الnaas dadkii uu nabig u khudbay calayhi الsalaatu wasalaam faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey waafna calayh wuuna ammaanay uma kadibna qaala wuxuu yidhi u fiirsada amar kasta oo nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam khayra uu bilaaba yabda biاhanaa'i calى اllah wa bixamdihi ilaahay inuu muxuu ammaano kuna mahday ayuu nabigeena ku bilaaba sala allahu calayhi waali wasalam marka umuuraha caadiga ah xajoodhinka iyo arrimaha nooc walba ay ahaadaan oo khayrka ah in lagu bilaaba nabigeenna calayhi salaatu wasalaam sali lagu saliy lagana hormariyo ilaahay ammaantii subxaana wa tacaala ayaa loo baahan yahy hadduu aad aragteena waxyaabaha dacwadan iyo khayrkan uu keenay nin waxaad arkaysaa siyaasi oo soomaali ah oonan tukanin laa yusalli dadka yaqaanaa kuu sheegi markuu soo istaagana muxuu leeyahay alxamdu lilah rabb اlcaalamiin wsala اllah wslm alaa nabiyina muxamedi wala ahlihi wasaxbii ajmaciin muxuu le ma taqaanaan waa qasban yahay sankaa laga duray bulshadii ayaan waxaas waxaanan ay maraynin ummaddii ka soo tagtay meesha asagaa joogay oo waxay joogaan meel diineed qofka hadda wa taqaanaan waddankan hadda aan joogno soomaalida dadka baarlamaanka loo soo doortay oo ka soo gala qof ahlu masjid aan ahayn lama arkaay ani ma aqaano koleyba qof masjid aanan imaanayn ma aha qof aan tukanayn qof masjid aan ku tukanaynin ma aqaano intaan aqaano waa xasab alcilmi qaaran aqoona laga yaaba midda kale dadka muxuu aha balwadda lahoo qayilan qof haddaan hebel ayaa qayila alle ma jirto qaar dhuunta waa laga yaabaa mot w tiro badan yihin hadda waaba aada u tiro bateen laakiin inta la yaqaano waa dad akhyaara ah, oo dhammaantood ilan hadda adamadu waa kala duwan yihin hadda etoobiya oo kale dadka ku nool qaadka iyo waxyaabahaas waa caadi weliba waxaa weeyaan waa yani markii dadka la sharfa soomaalida xagga deganaan sheegi qaadka waa lagu qiimeeyaa wax weyn oo ka yahay soomaali ma aqaano dee xilliga xaalado badan ay soo martay hadda meesha ay maraysa ma ogi laakiin kenya maanta soomaalida ku sugan oo muxuu ahaa qofka qaadka cuna waa ardaal qofka qaadka cuna xilli waxay soo mareen laftarkiisa qaadka uu qiima dadka culus iyo busineska iyo dadka magacala ay la qayali jiraan xasuustaa macalimiinta iskuullada iyo dadkaas ay dhammaan yani ama intooda badan dhammaan yaa dhihin ay qayilayaan haddana macalimiinta iskuullada dhammaantood ama boqol kiiba sagaashan iyo sagaal waa dad wadaadda ah diinta ayaga ugu fiican marka meeshaan marka qofka qaadka cuna waa mambuud qof yani dhintayo eber ah oo macnaan lahayn haba yaraatee wax lagu darsan aanan jirin warkan unse yeela asaga ma noolaan kala ad leeyahy kanaa xil loo dhiibana ma jirta qofka marka hadduu xataa cuni lahaa warwaqayilal intaa balli bas wabilahi tawfiiq waa laga kala guuri waaya marka eh, wixii khayr marka in lagu bilaabo ilaahay subxana wa taala ammaantiisa waa wax runta aad u qiimo badan oon ilahay an ku maadaynayn subxaana wa tacaala xilliyadii hore dee inta hadda ay dacwadan iyo ay xoogaysan amaba xaaladda iska ahayd waxaa lagu bilaabi jiray khudbooyinka iyo isu-imaadyada waa taqaanaan ya haddii qofka ayad uu soo deliishada ama xadiis soo deliishada ama wax sheega war meesha masaajid ma ahan sheekh meesha masaajid ma ahan anigaa ligu yidhi intaan dad la hadlay sheekh meesha masaajid maahan moogta weli waxaa ka dambeeya weli aaaarti kuwa cusubna waa waa samaysnayaanba marka sheekh meeshaan masaajidka maaha ligu yidhi meel kalaad joogtaa ee warkaan u kaadi waayahay fahaaba nabigu u khudbay sal s anaas ayuu khudbeeyey faxamid allah alweyn ayuu mahdi waafna calih wuna ammaanay uma kadibna qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxdii walqamar dayax aayataano laba ayadood min aayaatila aayaadka alle ka mid a laa yakhsifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof geeridiya walaa lixayaatii noloshiisa faidaa ra'aytum dalika arrinka haddii aad aragtaan fadcullaha alweyna barya caza wajal wakabiru allah akbar dhaha watasadaqu sadaqaysta ziyaadada maaragtaan sadaqada la baxa weyaan sadaqada la baxa ayuu nabigeena amar ku bixi alai sl slam uma kadibna qaala wuxuu yidhi yaa ummata muxamed nabi maxamed ala sl sl ummaddiisiiyey maa min axadin qof ma jira maa min axadin axad ma jira aqyaru ka kiiro badan min allah alla weyne caza wajal hayradaas iyada waa hayra taliiqu bijalaali illaahi wa cadamatihi wa sulطaanihi wa kibriyaahi mid bini aadani ay kugu soo dhiceen xayaatadii ilaahay waa xay xayaatadiisana xayaatadeennoo kale ma ahan sidoo kale hayrada allana waa hayradeenoo kale ma ahan sidaa weyaan maa min axadin axad ma jiro oo aqyaru ka kiiro badan min allahi alla weyne xaggii caza wajal alweyne min allahi maa min axadin axad ma jira akhyaru ka qiira badan min allahi alweyne caza wajal an yazniya inuu zinaysto cabduhu addoonkiisa aw tasni ay zinaysato amatuhu addoontiisa ay zinaysato ilaahay wax kaga qiiro badan oo ka nacay badan lama arkan intayada yaa ummata moxamed wallahi allaan ku dhaartay low taclamuun haddii aad ogaan lahaydeen maa aclam waxaan ogsoon la daxigtum waxaad qosli lahaydeen qaliilan in yar wala waad oyn lahaydeen kaiiran in fara badan ayuu nabig ilahi sala allahu calayhi waaali wasalam howlka iyo shadaa'idda taalla qiyaama ayuu nabiga ka warramaya calasaadka qiyaama ya yowma tadhalu kullu murdicatin cama ardacat wa tadacu kullu daati xamlin xamlaha wa tara annaasa sukaara wamaa hum bisukaara walaakina cadaab allahi shadiid yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiih wa saaxibatii wa baniih likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniih rabbi irjicuun lacallii acmalu saalixa fii taraktu kala inaha kalimatun huwa qaa'iluha wa min waraa'ihim barzakhun ilaa yowm bacثuun sheekh cabdalla shanqiiti xafidahu اllah waracaah sheekh maxamed alamin shanqiiti wiilkiisa oo caalimka ah oo madiine aramka xaramka madiina kulah korsiga ayaan maqطac yar oo soddon minid ahaan arkaayey oon ku arkay social mediaha soo geliyey isbuucan dhexdiisa wuxuu leeyahay qofka adduunka qof ka nasiib badan lama arka qof nafta maanta ay ku jirta adduunka maba la arkayaba qof maanta nool oo alla tuugi karo oo alla u tawba keeni karo oo alla xusi karo oo alla u tukan karo oo alla u soomi karo oo alla u salaadi karo oo alla subxaana wa tacaala cibaado u samayn karo adduunka wax ka nasiib badan ma jiro ficlan waa sida ayada walaalaheen kuwii xataa maanta dhintay dikri dambe ugu go-ay sanadka hore dhintay sheegin marka nasiibkaas ilaahay uu nasiiy subxaanahu wa tacaala aan ka haniimaysanna aanna aad ugu dadaalna sidaa weeyaan marka la daxigtum qaliilan inaad in yar la qoslo waxaa keeni marka wax horeeya culayska ay qabaan in in badan la ooyana waxaa keeni culayska waxa horeeya muxuu ay qabaan oo dhibaatada taalla weeyaan xadiidkun afar boqol iyo شhan iyo todobaatanaad waa xadيث صaxiixa qaala الimaamu النasai alي amat abarna moxamed ibn slmة اlmuraadi iqaة can ibn whb cbdالlah bn whb can camr ibn xariث اlanصari wa iqaة faqiih xaafiظ can yaxya bni saciid yaxya bni saciid waa ninkee yaxya bni saciid اlqaطaan sooma ya culama allah muxuu alansaari ahaa martabada ma imaan kara yaxya bni saciid اlqaطaan wuxuu gelayaa ibn wahb booskiis cabdullahi bin wahab booskiisuu gelaya ama haddii uu kor u kaca waxaa weeyaan cafwan halkaas ma dhaafayo weyaan waxaa laakiin laga yaaba yaxya labada muxuu inay isgaaraan waa suuragal mararka qaar yaxya ibn saciid alqaطaan yaana sacid alansaari u isgaaray oo yaxya ibn saciid alqataan uu xirow yahay alansaarina uu sheekhiis yahay inaan aragna waa laga yaabaa nacam ana camrata can yaxya ibn saciid alansaari waiqatun habtun imaam ana camrata binti cabdiraxmaan alansaariya iqatun weyaan xadaat wuxuu sheegtay ana caaishata um muminiin zawji nebiy radi allahu tan ardaha xadaataa inay u warrantay ana yahuudiyatan gabar yahuudiyad atathaa caaisha u timid radia اlahu ta ardaaha faqaalat waxay tihi ajaaraki illaahu alla kaa badbaadiya min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa waxay ku leedahay caaishaay leedahay sadaqay waxbay siisay malah qaalat caaishatu waxay tidhi yaa rasul rasuulka allow ina annaasa dadka la yucadabuuna fi اlqubuur dadka ma qubuurtaa lagu cadaabi faqaala rasu rasulka wuxu yhi sl slm caa'idan biاllaah caa'idan biاllaah alla ayaa arrinta ayada aan ka magan uga nahay yani ma jirto camal ma jirto camal weyaan amaba arrinta ayada ah ilaahanka inay jirto ilahan ka magangelnay camal qaalat waxay tihi caaishatu radi allahu ta ardaha ina nabiya nabigena sal slm kharaja uu baxay makhrajan bixitaan ayuu baxay kharaja khuruujan camal wa fakhasafat الshamsu qoraxda ayaa madoobaatay marka fakharajnaa waxaan u baxnay ila alxujrati ay ilaa daahiri اxujra qolkii aan ku jirnay banaankiisa ayaan u baxnay faاجtamaca ilayna nisaaءun dumar ayaa nagu soo urureen oo guryihii maadaama isku yeelaan waa noo imaan doontaa alxujar iyadoo mxua jamcinaysa guryihii meelihii bannaan oo dhex u dhexeeyey ayay dumarka iskugu soo baxeen faاجtamaca ilayna nisaaءun dumar ayaa mxuu noo soo ururay faaqbala ilayna rasu rasulka ayaana soo qaabilay wadaalika xilligana daxwatan waa wakti barqina waa xilli barqina weeyaan faqaama wuu istaagay nabigeena ala sl yaman awiilan istaag dheer ayuu istaagay uma intaa kadibna rakac wuu rukuucay rukuucan rukuuc awiilan ee aad u dheer uma kadibna rafaca rasu madaxiisu nabigeena kor u qaaday sal اla slm faqaama wuu istaagay duuna alqiyaami alawal istaaga hore wax ka yar hoose ayuu mxuu aha ama ka yar ayuu istaagay uma rakaca wuu rukuucay duuna rukuucihi rukuucdiisii hore mid ka yar ayuu rukuucay uma sajada wuu sujuuday uma qaama wuu istaagay aaniyata mar labaad ayuu nabigeena istaagay markuu sujuudihii dhammaystay fasanaca midla dalika sidaasoo kale ayuu sameeyey ilaa ana rukuucahu rukuucdiisa wa qiyaamahu istaagiisa duuna arakcati اlula ragcadii hore oo labada jeer u rukuucay labada jeerna u sujuuday way ka yaraayeen weyaan uma intaa kadibna sajada wuu sujuuday watajallat الshamsu qoraxdiina way faydantay falama اnsarafa goortuu nabiga calayh slat slam salaaddii ka baxay qacada cala mimbar ayuu ku istaagay ama ku fadhiistay waa isku mide faqaala wuxuu yidhi fii ma yaquulu ay fii jumlati اlqowl اladii qaalahu fii tilka اlkhudba jumladii iyo waxyaabihii intuu khudbada u tagra u yidhi waxaa ka mid ahaa ina الnaasa dadka yuftanuun waxaa lagu fidnayn doonaa fii qubuurihim qubuurtooda ka fitnati اdajaal fitnada masiix dajaal oo kale ayaa qubuur dadka loogu fidnayn doonaa waa fitnati waxaa weeyaan waa munkar iyo nakiir waxaa weeyaan labada melag oo u imaan doonta oo waxaa weeyaan su-aalaha weydiin doonta qaalat caaishatu waxay tidhi radia allahu ta ardaha kunnaa waxaanahayn annagii nasmachu kuwa maqalna bacda daalika markaa kadib yatacawadu mid ka mangala allaweyne min cadaabi اlqabri qabriga cadaabkiisa ayay leedahay radia allahu tacaala canha wa ardaaha marka arrinkaas waxaa laga yaabaa in nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam xilligaas ka hore aanan loo waxyoonin oo markaas kusuufkaas dhacay loo sheegay in cadaabulqabri uu jiro ila nabigeena cilmiga waa loo sheegi jiray ayagana kutubihii hore oo towraat uu ku yeelay saasay u badantah wallahu aclam nawcun aakhara nooc kale oo kusuufka habka loo tukada ka mid ah kun afar boqol iyo lix iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimamu nasai alي amat akhbarna camr bn cali fallaas wa iqat xaafid qala xadaثana yaxya bn saciid alqaطaan wa iqat habtun imaam qala xadaثana yaxya bn saciid ma aragtan wa huwa aw huwa alanصaari labadii yaxya maanta oo isu yimaadeen ya weliba wuxuu leeyay ibn qaطaan xadaana can iyo baabkaas maaha marka waa sheekhiis maaragtan laakiin inta badan martabahaan way kala fogaayeen qaala wuxuu yidhi samictu waxaan weydiiyey camrata binti cabdiraxmaan alansaariya iqa qaalat waxay tihi samictu waxaan maqlay caaishata um muminiin radia allahu taala ardaha taquulu iyadoola jaa'adnii waxay timi yahuudiyatun yahuudiyad tasalunii ayadoo weydiinaysa tasalunii ayadoo waxay weydiisanayso yacnii qof miskiinad ay ahaydoo tugsanaysay kadibna sida muuqato waxbay siisay faqaalat waxay tihi marka acadaki illaahu allaweynaha kaa badbaadiyey min cadaabi alqabri umuna caaisha fiiri wax siinta ay siisay kamay hadlin muhiimna maaha sadaqada inay sheegtana dan kama lahan lakin waxaa u muhiima in ay wixii gabadha ay tiri ay soo naqliso xukunka ay noo soo naqliso falamaa goorti jaءa rasul u yimi sal sl qultu an ya rasul rsulka allow ayucadabu الnaasu fi اlqubuur dadka qubuurta miyaa lagu cadaabi qaala wuxuu yidhi caa'idan biاllaah hahay caa'idan biاllaah allaweyne ka magangelkiis ama waan ka magangelana weyaan farakiba kadibna nabiga wuu fuulay markaban ay fakharaja khuruujan wa bixitaan ayuu baxay yacnii wankasafat ishamsu qoraxda ee madoobaad kadibna fa kuntu waxaan ahay bayna axujari qololka ayaan udhexeeyey maca niswatin dumar ayaan la jiray fa jaءa rasul y sal sl min markabihi ay min mahraji meeshuu aaday ayuu ka soo laabtay faata wuxuu yimid nabigana sl sl musalaahu meeshuu ku tukanayay waa masjidka nabiga ala sl slm fasallaa binaas dadka iyuu dujiyey faqaama wuu istaagay nabigana markuu tukanayay faaala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay faaala rukuuc ayuu dheereeyey rukuucdii ayuu aad u dheereeyey uma rafaca rasu madaxiisii kor u qaaday faaala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay faaala rukuuc rukuucda ayuu dheereeyey uma rafaca rasu madaxiisi kor u qaaday faaala alqiyaama istaag ayuu dheereeyey uma sajada wuu sujuuday faaala sujuud sujuuda ayuu dheereeyey uma kadibna qaama wuu istaagay qiyaaman istaag ay sara ka fudud min qiyaami alawal istaagiisi hore uma rakaca wuu rukuucay aysara mid ka fudud min rukuuci alawal istaagiisi hore eh, rukuucdiisi hore uma kadibna rafaca rasul madaxiisu kor u qaaday faqaama wuu istaagay aysara min qiyaami alawal istaagiisii waxaan ku noqonaynaa marka fajaءa rasul la sl min markabihi faataa musalaahu fasala bالnaas faqaama wuu istaagay wuu istaagay nabigeena alayh slat slam faqaama wuu istaagay alayh slat slam faataala qiyam ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay faataala rukuuca rukucda ayuu dheereeyey uma rafaca rasul madaxiisa ayuu kor u qaaday faataala qiyama istaag ayuu dheereeyey uma rakaca wuu rukuucay faaala rukuuc ayuu dheereeyey uma rafaca rasahu madaxiisu kor u qaaday faaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey oo samic allahu liman xamidahu abcan uma sajada wuu sujuuday nabigeena calayhi sl slam faaala sujuuda sujuud ayuu dheereeyey uma qaamuu istaagay qiyaaman istaag aysara ka fudayd badan min alqiyaami alawal waa rakcadii labaad abcan uma rakaca wuu rukuucay aysara mid ka fudud min rukuuci alawal rukuucdiisa hore uma rafaca rasu madaxiisu kor u qaaday faqaamuu istaagay aysara min qiyaami alawal istaagiisa hore mid ka fudud uma rafaca rasahu madaxiisu kor u qaaday faqaama istaagay aysara mid ka fudud min qiyaamihi istaaggiisa alawal ee hore fa kaanat waxay ahaatay arbac rakcaatin afar ragcadood iyo arbaca sajadaatin afar sujuudood wanjalat ishams qoraxdin way fiidantay faqaala nabigan wuxuu yidhi sal slam inakum adinka tuftanun waxaad idinku fidnayna fi lqubuuri ka fitnati dajaal fitnada masiix dajaal oo kale quburta layn ku fidnayn doona qaalat caishatu waxay tidhi fasamictu waan maqlay bacda daaliki tacawadu isagoo alla ka mangeli min cadaab alqabri qabriga cadaabkiisa weeyaan xadiidkun afar boqol iyo toddoba iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiix laakiin lafdo waxaa ku jirta shaad ah lafadaas waxaa weeyaan sufati zamzam fii sufati zamzam intaas waa shaad barxadda zamzam loo yaqaano ama meesha kor u yar qaadanoo dekada ah waxaa weeyaan kor u yar dhisan oo masjidka qayb ka mid ah meeshaas ayuu sheegay taa marka waa shaad maxaa yeelay saxaabada nabigeena sala allahu alay slam toban iyo dhowr ayaa waraysay haddii labaatan ma gaaraynin mid sheegay macal ruwaaddi ka waraysay ma jiro weyaan lama haayo sidaa darteed waxaa weeyaan waa shaad صaxiixu duuna dikri الصufa fainahu shaadu mukhaalifu likuli riwaayaati الsaabiqa wاlaaxiqa riwaayaadka kuwa mxuu ahaa hore ay kuwan soo socdaba way khilaafsan tahay qala اimaam النasي alي mt abarna cabda ibn cabdالرaحيم الmarwaزي wa saduuq qala xadaثna ibn uyayna sufyaan ibn cuyayna can yaxya bn saciid الqaطaan ya yaxya bn saciid اansari weeyaan can camrata bint cabdiلرaحmaan can caiشhaةa radi الlahu ta adaha ana rasul rasul sl sl sl wuu tukaday fii kusuufin qorax madoobaad fii sufati zamzam ayuu ku tukaday fii sufati zamzam meesha zamzam sufat zamzam meesha loo yaqaan ku tukaday sufat zamzam meesha loo yaqaan ayuu ku tukaday laakiin waa shaad dabcan arbaca rakcatin ayuu tukaday fii arbaci sajidaatin afar sujuudood gudaheed ku sugan ama afar sujuudood iyo afar ayuu nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam dukaday xadiidkun afar boqol iyo siddeed iyo toddobaatanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu nasai caleyh raxmatullah akhbarna daawuuda daawuud waxaa weeye abu daawuud ah akhbarna abu daawuuda sulaymaan ibnu sayf alxaraani alxaafid iqatun xaafid weeyaan sulaymaan ibnu sayf alxaraani iqatun xaafid waa yahay حافظ وايهي قال وحير حدثنا أبو علي الحنفي أبو علي الحنفي مقعي وحالي هذا عبد الله بن عبد المجيد وصدوق قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي هشام الدستوائي الدستوائي وصنبر نك لو يقاني ya caadiga on soo mari jirin iqatun dabtun rumiya biاlqadar saaxib adastawaain adastawaain waa la yihahdaa oo saaxibta waa laga reebaa can abi zubayr moxamed ibn muslim tadrus weeyaan waa saduuqun yudalis an jabir bn cabdillahi wuxuu ka wari radi allahu tacala canhuma qal wuxu jabir bn cabdillahi kasafat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay calaa cadi rasuulilah nabiga ale zamankiis sal slem fii yowmin maalin shadiidi اlxari kuleelkiis aad u daran yahay fasallaa rasulah nabigu wuxuu dujiyey biasxaabi asxaabtiisa u dujiyey faataala qiyaama istaagiyuu dheereeyey xataa jacaluu ilay ka gudagalaan yakhiruuna inay dhacaan uma rakaca wuu rukuca nabigana sal slem faataala wuu dheereeyey rukuucdii uma rafaca kor ayuu u qaaday madaxiisi faataala istaagii ayuu dheereeyey uma rakac wuu rukuucay faaala wuxuu dheereeyey rukuucdii uma kadibna rafaca kor ayuu madaxa ku qaaday faaala istaagii ayuu dheereeyey samic allahu liman xamidahooda weeyaan uma sajada u laba sujuud ayuu sujuuday uma qaama uu istaaga fasanaca wuxuu sameeyey naxwan min daalika arrinkaas oo kale ama wax u dhow wajacala wuxuu gudagal nabigeena sal slm intuu salaadda ku jiray yataqadamu inuu horay u socdo uma kadibna jacala wuxuu gudagal yataakharu inuu gadaal nabigeena soo aado horay gadaal inuu socdo fakaanat waxay ahaatay arbaca rakcatin afar ragcadood oo arbaca sajidaatin afar sujuudood kaanuu waxay yaquuluuna kuwa yidhahdaan ina shamsa dadka waxay dhihi jireen ina shamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa laa yaksifaani uma madoobaadaan ilaa limowti cadiimin mid weyn dhimashadii oo min cudamaa'ihim kuwooda waweyn mid weyn hadduu dhintuma qoraxda madoobaataa ama dayaxa uu madoobaadaa ay dhihi jireen warkaas cilmidhagoodkaas beenta ay haysteen weyaan wainamaa wainahumaa iyagana aayataani waa laba aayadood oo min aayaati illaahi aayaadka alla ka mid a ah, yuriikumuuhumaa yuriikumuuhuma uu alla idin tusinay labadoodaas faida khasafat haddii ay madoobaato qorax ama ha noqoto ama dayax ha noqdee fasalluu tukada xataa tanjaliya ilaa ay ka faydanta ayuu nabigeena amar ku bixinaa sala allahu calayhi waaalihi wasalam nawcun aakhara nooc kale oo salaadii kusuufka habka loo tukanaa kun afar boqol iyo iyo sagaal iyo toddobaatanaad waa xadiis saxiixa qaala alimaam النasai alي ramat lla abarna maxamed ibnu khaalid aلsulami iqa can marwan ibni moxamed اlasadi iqa qaala xadaثna mucaawiyat ibn salaam alxabashi iqa qaala xadaثna yaxya ibn abi kaiiri iqaة tabtn yursil wayudlis can abi salmt bn cabdiraxmaan ibni cawf iqaة muktir can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qala cbdillahi bn camr khasafat الshamsu ayaa madoobaatay calaa cadi rasuuli lah rasulka zamanki sal ll slm faamara wuu faray muadinkii fanudiya waa la adimay asalaatu jaamica ayaa lagu adimay xaya cala salaati alfalax ma ahan asalaatu jaamica fasalla rasul rasuulka alla wuxuu dujiyey binaas ayuu dujiyey rakcatayn laba ragc ayuu dujiyey wa sajdatan iyo hal sujuudood laba rakca iyo hal sujuudood uma kadibna qaama u istaaga fasalla wuxuu tuga rakcatayni iyo wa sajdatan laba sujuudood qaalat caishatu waxay tihi maa rakactu maana rukuucin rukuucan rukuuc qatu weligey walaa sajadtu maana sujuudin qau weligey walaa sajadtu maana sujuudin sujuudan sujuud qau weligey kaana ahaaday aطwala mid ka dhir badan minhu xaggiisa weyaan khaalafa uu xaaqi ku khilaafay habka wax u wariyey muxamed ibnu eh, ximyar ayaa ku khilaafay weyaan halkaas sujuudood ragcadiiba mid baa ku beegmay haddii loo fasiro alxamdulilah war wuuba dhammaaday markuu laba eh, rukuucood rukuucay hal sujuudood macnaheed yani ragco walba sujuud baa ku beegan haddii ay tahay ishkaal haba yaraatee ma lahan haddii ay ta laakiin markuu laba jeer soo rukuucay ayuu hal sujuudo sujuudo kadibna istaag u noqday waa shaad weeyaan ayadana laakiin tafsiirkaas xagga ah in la marya unbay ku qurux badan tahay meesha uu ku leeyahay khaalafahu moxamed ibni ximyar wuxuu ula jeedaa moxamed ibni ximyar ayaa wuxuu khilaafay raawiga horay fiiriya noqda kun afar boqol iyo sagaal iyo toddobaatanaad akhbaranii maxamuud ibnu khaalid can marwaan marwaan ibnu moxamed alasadi oo iqa ah ayaa la khilaafay yaa khilaafay waxaa khilaafay ninka la yidhaahdo ibnu ximyar ayaa khilaafay muxuu ku khilaafay sanadka xadiidka ayuu ku khilaafay oo sibuu ugu khilaafay maxamed ibnu ximyar wuxuu ka wariyey mucaawiya ibnu salaam ayuu ka wariyey waa sanadka dambe soo socda maxamed ibn xamri wuxuu ka wariyey mucaawiya ibnu salaam ayuu ka wariyey o kadibna yaxya ibnu abi kaiirna wuu ku xujiyey soo ma kadibna markuu yaxya ibnu abi kaiir ku xijiyey wuxuu ku xijiyey abi ucayma ama abi ucman la yihahdo ayuu ku xijiyey abu ucma ayuu ku xijiyey bedelkii uu waxaa weeyaan eh, ka warinayey ninka la yidhaahdo abi salama ayuu wuxuu ka wariyey abu ucma ayuu ka wariyey marka saas ayuu u bedelay weeyaan laakiin labada ninba maadaama rag iqaad ay yihiin wax ulays oo ku jira haba yaraata insha allah xadiidka ma lahan tafsiirkana halkan inaan la aadno inay qurux badantaan filaya wallahu aclam xadiidkun afar boqol iyo sideetanaad waa xadiid saxiixa qaala alimaamu الnasaي alيh ramat lla abarna yaxya ibn cuثmaan alximصi waa iqa oaada maya maaha waa caabidun saduq caabidun saduuq weeyaan yaxya ibn cuثmaan alximsi waa caabidun saduuq qaala xadaثana ibn ximyar muxamed alqudaaci w waa saduuq ibn ximyar waa maxamed ibn ximyar waxaa alqudaaci waa saduuq can mucaawiya bn salaam alxabashi waan soo marnay waa iqa an yaxya bn abi kaiirin isna waan soo marnay can abi ucmata abi ucma ninka la yidhaahdo waxaa la yidhi waa nin hilaal la dhihi jiray u xureeyey cumar bn cabdilcasiis warkaas ayaa la yidhi waqiila majhuul waxaa kaloo la yidhi waa majhuul waxbaa ku yara warwareegi can cabdilahi bn camr caasi radi allahu tacala anhuma qal wuxu yidhi kasabat ishamsu qoraxdii ayaa madoobaatay farakaca rasul ayaa rukucay sal sl slm rkcatayn laba rukcood wasajada wuu sujuuday uma kadibna qaama wuu istaagay farakaca wuu rukuucay racatayn laba ragcood oo sajadatayn laba sujuudood kan dambeeya cadayna soo ma arkaysaan uma julliya waxaa la fayday can shamsi qoraxdii wa kaanat caishatu waxay taqul mid tidhaahdo maa sajada muusan sujuudin rasuul rasulka sal slam sujuudan sujuud walaa rakac muusan rakon rukuucan atula ka dhir badan minhu rukuucdaas iyo sujuuddaas weeyaan khaalafahu cali ibnu mubaarak ayaa khilaafay xadiidka soo socda ayaa iyadna oo sheekha yaxya wuxuu ka dhigay abaa xafsa ayuu ka dhigay bedelka abi salama ibn cabdiraxmaan uu ahaa wuxuu ka dhigay sheekha yaxya ibn abi kaiir wuxuu sheekhu weriga abaa xabs ayuu ka dhiga weyaan ayadna dhib weyn meeshaas ma lahan weyaan sidoo kale musnadka cabdullahi bin camr bn caas uu ahaa musnadka wuxuu ka dhigay umlmin caaisha radi allahu tacala canha w ardaaha xadiku afar boqol iyo kow iyo siddeetanaad saxiix bima qabla xadii ka horreey asaga marki laisku lifaaqo ayuu saxiix noqonaya abarna abu ibn isxaq ayuu yihi alimam nasaai abu ibn isxaaq albaqhdadi wa tabt hhy qaala xadaanaa abu zayd saciid saciid ibn الrabiic alcaamili wa iqa qaala xadaثana cali ibn mubaarak albصri wa iqa an yaxya bn abi kaiir qaala xadaثanii abu xafs abu xafsa waa maqbuul mowla caaishata radia allahu ta ardaha ana caaishata um اlmuminiin akhbarat waxay u sheegtay annahu shaniye lamaa goortii kasafat الshamsu qoraxda ay madoobaatay calaa cahdi rasulilah nabig al zamankii sal slm tawada'a nabigu weyse qaatay calayhi slat slam wa amara wuxuu faray muadinkii fanudiya waa la adimay asalaatu jaamica ayaa la yidhi faqaama wuu istaagay nabigeena sal slm faaal qiyama istaag ayuu dheereeyey fii salaati salaadiisa qaalat caaishatu caaisha waxay tihi faxasibtu waxaan u maleeyey qara'a suurata albaqara suurat albaqara inuu akhriyey uma rakaca wuu rukuucay faaala rukuca rukucda uu dheereeyey uma qala wuxu yhi samic allahu liman xamidahu uma qaama u istaagay mila maa qaama siduu istaagay mila maa qaama istaagiisii oo kale ayuu istaagay ay mila qiyaamihi walam yasjud sujuudin uma rakaca wuu rukuucay fasajada wuu sujuuday uma qaama wuu istaagay fasanaca midla maa sanaca rakcatayni ayuu sameeyey i wasajdatan io sujuud laba rakcay sujuuddoodii ula jeeda marka uma jalas wuu fadhiistay wajulli can shamsi qoraxdin waa la fayday oo faydanta ay leedahay radia allahu tacala canha wa ardaahaa nowcun aakhara nooc kale nowcun aakhara gorbu dhammaan doona waaya xadiidku afar boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa waxaan u malaynayaa nooc aakhiradaas inuu u baahan doono in loo biyo qaato in lagu oomo oo biyo loo qaato waxaa yeele wuu iska socdaa ya marna waa ka bixi doonaa insha allah lakin waaya xadiidkun afar boqol iyo laba iyo siddeetanaad waa xadiis صaxiixa qaala الimam النasي عليه رحمة أخبرna hilaal iبن bشhr المزني الأحدب مزني الأحدب سانو ملاه يرهن قدنا ثقة ويان قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي وثقة حافظ عن عطاء بن السائب صدوق اختلط قال حدثني أبي السائب بن مالك وثقة أن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما حدثه وحوشي قال وحي عبد الله بن عمرو بن عاص انكسفت الشمس qoraxda ayaa madoobaatay calaa cahdi rasuul nabiga ale zamanki sal slm faqaama rasuula wuu istaagay ila salaati uu istaagay wa qaama hy aladiina waqaama waxaa istaagay aladiina kuwii iyo saxaabadii macahu nabiga la jiri sal ll slm radia allahu canhum faqaama wuu istaagay qiyaaman istaag faaطaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey alqiyaama lisalaat weeyaan uma rakaca wuu rukucay faaطaala rukuc ayuu dheereeyey uma rafaca rasu madaxiisu kor u qaaday wasajada wuu sujuuday faaطaala sujuud ayuu dheereeyey uma rafaca rasu madaxiisu kor u qaaday wajalasa wuu fariisay faaطaala aljuluus ayuu dheereeyey uma sajada wuu sujuuday faaطaala sujuud ayuu dheereeyey uma rafaca rasu madaxiisu kor u qaaday waqaama wuu istaagay fasanaca wuxuu ku sameeyey fi rakcati daaniyata rakcada labaad midla maa sanaca wuxuu ku sameeye o kale fi rakcati ulaa rakcada hore min alqiyaam istaag ah wrukuucu rukuucay wasujuud sujuudi waljuusu fadhi ah fajacala nabigu wuxuu gudagalay sal slam inta aan soo marnay marka waxay caddaynaysaa tanaqulaadka salaadda allah akbar markii laga tago akhrintii noqotaya rukuuc noqotaya samic allahu liman xamiida noqotaya sujuud noqotaya ka soo noqotaya ataxiyaad noqotaya wax walba inay dheeraayeen ayuu faa'iidaynaya marka xadiidkan saas weeyaan fajacala kadibna wuxuu gudagal yanfuqu inuu neefdhabo fii aakhiri sujuudi sujuudiisa meesha u dambaysay min arakcati taaniyat rakcada labaad wayabkii nabigu u ooya calayhi الsalaatu wasalaam qofku markuu oyna moogtahay neefti ayaa gurmi oo waxaa weeyaan aad buu u kurbooni wayaquulu nabigu wuxu lh sal slm lam tacidnii haada wa ana fiihim lam tacidnii allow imaadan yaboohin imaadan sheegin haada arrinkan inaad ayaga cadaabaysa wa ana fiihim anoo dhejoodo dhex joogo weyaan lam tacidnii imaadan yaboohin haada arrinkan wanaxnu nastafiruka anagoo dembi dhaaf rabbi ku weydiisanayna hana halaagin waa rabbiyo wamaa kaana allahu liyucadibahum waanta fiihim wamaa kaana allahu mucadibahum wahum yastakfiruun ummaddan in hal mar la rogo laba arrimood ayaa ka hortaagan tan koobaad waa nabiga joogitaankiisa calayhi salaatu wasalaam tan labaadna waa istikfaarta istikfaarti marka waa baaqi nabigu wuu naga dhexbaxa calayhi salatu salaam rabbigiis u aade dahab ila arafiiq ilaclaa laakiin istikfaarti waa qaa'im kun jeer iyo ka badan wixii aad awoodi karto waxna adduunka maxruum qofka waxaa weeyaan waxana hor yeella oo khayraad ah oo ama adkaara ama cibaadaada ama qur-aan akhrina ama khayrood ilaahayna hordhigi subxaana wa tacaala wax naga micno ayna jirin maca daalika waxaan taafi oon macno lahaynna ayna luminayaan waa imtixaan ashaykhu wasagiir walkabiir waa isku mid ummaddii kulli waxaa laga yaabaa qofka inuu social mediahaas laba saac saddex saac inuu ku jira laga yaabaa saddex saac meeqa jiso qor-aan la akrin kara ikhwaani kiram dadka carabka fudud meeqa akrin karaan saddex saac saddex juz lix juz ninka ugu liidan lix juso akrinaya ragga akhyaarta ana miqa akrinayaan saddex ku dhafa saddex sagaal saddex jallaad haye waa qabeen saddex jallaad ma taqaanaan waa saddex sabc soo saama waa jumco oo ku eg fa kayfa sooma iyo sabti oo ku eg wa maalu kalimatin ya waidna taqna aljamala iyo axadoo ku eg iyo isniinoo ku eg haye talaad oo ku eg arbac oo ku eg waa idinka qasdaamayna laa tuqadim <laughs> haye khamiisna intay ku dhammaatay min aljinnati waannaas marka saddex jallad ayaa laga yaabaa in si loo kala carab fudadi ya alimaam shaafici soo akrin jira qur'anka waad garanaysaan calayhi raxmat اllahi wacalى jamiic ala'ima wاlmuslimiin waa yahay hh فaجaعل وuu g nabg sل ينفu inuu neefqaado ama neefdhabo fii aakhiri sujuudihi min arakcati aaniyaa wayquulu wuxuu leeyahay lam tacinii hada arrinkaan imaadan yaboohin waana fiihim anoo dhex jooga lam tacinii imaadan yaboohin hada wanaxnu nastaqfiruka anagoo dembidhaafku weydiisanayna uma kadibna rafaca rasahu madaxiisu kor u qaada nabigeena sal slam wanjalat ishamsu qoraxdina way feedantay faqaama rasuulah wuu istagay sal sl fahaba naas dadka khudbeeyey faxamid allah alweyne ayuu mahadiyey waana calayhi wuuna ammaanay uma kadibna qaala wuxuu yidhi ina ashamsa qoraxda iyo walqamara dayaxa aayataan waa laba aayadood oo min aayaati illahi aayaadka alla ka mid a ah, caza wajal faidaa ra'aytum haddii aad aragtaan kusuufa axadihima midkood madoobashadii haddii aad aragtaan fascaw u carara ilaa dikrilah dikriga alla caza wajal waa salaadii waladii allihi baan ku dhaartay nafsu muxamadin biyadihi nabi moxamed naftiisa ay gacanta ku sugan tahaye laqad udniyat iljannatu mini laqad udniyat waxaa lii soo dhoweeyey aljannatu laqad xaqiiqa udniyat waxaa la soo dhaweeyey aljannatu jannadii mini xaggayga xataa ilaamaa low basadtu haddii aan fidin lahaa yadii gacantayda la tacaataytu waxaan ka soo qaadan lahaa oon iisoo gacangeli lahaa min qutuufihaa iyada midhaheedii iyo gurubsigeedii ayaa iisoo gacangeli lahaa walaqad udniyat walaqad xaqiiqa udniyat annaaru naar ayaa minii xaggay la soo dhoweeyey xataa ilaamaa laqad jacaltu aan yeelay attaqiiha jacaltu aan gudagalnay attaqiiha inaan iska ilaaliyo attaqiiha khashyata an takhshaakum ina ani isoo gudubto adinka xataa idin e, daboosha baqid aan ka baqa ayaan marka aan gacanta saa ugu taagaya ayuu nabig sal slm kow xataa ra'aytu ilaa aan ka arka fiiha naarta gudaheeda imra'atan haweeney oo min ximyara qabiilka ximyar reer ximyar ah aan ku arko naarta gudaheedii tucadabu waxaa loo cadaabaya fii hiratin bisad ama kulaal ama yaanyuur magac kale maxaa u taqaanaa bisad iyo anyur iyo mukulaal ya nyaawna qarara oo dhawaaqeed aye akaas waxyaabaha soomaalida magacyo badan ay u yaqaanay ka midta yarana waa la dhaha yarad yarad mise yara yanyuur yara haakada alcumuum waxuu yidhi marka nabigeena salى اllahu عalayه wali xataa ra'aytu ilaa anka arka fiiha naarta gudaheeda imra'atan haweeney oo min xamya raaxim loo cadaaba fii hiratin bisad rabadataa ay xirtay falam tadacaha ma ayna ka tegin oo iskama ay dhaafin ta'kulu ha cunteeh min khashaashi اlardi arlada cayayaankeeda iyo waxyaabaha ilaahay uu duldhigay falaa hiya acamataha mid qudaysana ma ay ahaanin walaa hiya saqata mid eh, mxuu ahaa biyo siisana ma ahaanin cabitaan siisay xataa maatad ilaahay ka dhimato ay soo qabatay meel ay ku xirtay ay ku xabistay cunno iyo cabitaanna ma siinin inay sii dayso ay muxuu ahaa iska qaraabatana umay ogolaanin hahay saas ay naarta ku mudatay falaqad ra'aytu waxaan falaqad xaqiiqi ra'aytuha waxaan arkay tanhashuha iyada oo yacnii feenanaysa oo muxuu ahaa hilibkeeda goosanayso idaa aqbalat xilliga ay soo qaabisho amaba xaqanaysa saa u xaqani hahay waidaa awallad haddii ay sii jeesatana haweenaydii tanhashu waxay waxaa weeyaan haganaysaa ama feenanaysaa amaba ay goosanaysaa alyatahaa birideeda ayay muxuu ahaa goosani yacni cadaabkii ay adduunku marisay ayuu ilaahay subxana wa tacala cuquba ugu dhigay in saa la yeelo waxataa ra'aytu ilaa anka arka taas qodob ay ahayd waxataa ra'aytu ilaa anka arka fiiha naarta gudaheeda saaxiba sibtiyatayn labadii kabood sibti yatayn weliba yada waxaa wey waa mushadada weyaan sibtiyatayn ah, ah, muxuu ahaa sibtiyataynka waxaa weeyaan kabaha haragga ka samaysan oo magada ah oonan lahayn aan lahayn baalki eh, lahayn eh, weyaan maqaarkii laga qaaday oo la magdeeyey oo haba yaraatee wax dhogor aanan lahayn ayaa la yidhahdaa ninkaas marka maaa weliba magaciis waa la yidhah akhaa bani adda dac addacdac nusakhda qaar waxaa ku taalo addacdac oo alifka meesha waa ka baxsan yahay dadkaas ayuu ka dhashay reer dacdac ayuu ka dhashay ama dacdac ayuu ka dhashay ninka marka laba arrimood baa la sheegaa tan koowaad laba halaad oo nabigeenna sala allahu calayhi waali wasalam uu maka u diray oo hadyi ahaa ayuu dhexda intugu dhacayu muxuu ahaa dhexda ka bixiyey ama asaga loo dhiibo oo ammaanaha ku ahaato ama waxaa weeyaan amaba waxaa weeyaan ha burcadeeyo oo si ha ku dhaca tan labaadna laba kaba ayuu xaday laba kabood oonan ayuu xaday marka ninka asagaa naarta ayaan ku arkay ayuu nabig sal اllahu alay slam yudfacu ninkaas waxaa lagu kaxaynayaa bicasan ul daata shucbatayni laba muxuu ahay qaybood lah laba muxuu ahaa laba tarmalah ay leedahay fi naar naarta gudaheeda asagoo ushaa lagu kaxaynayo lagu garaacayo ayaan arkay ayuu leeyahay nabigana sal اllahu alayhi waali wasalam waxataa ra'aytu an ka arka fiiha saaxiba almixjan bakooradda ninka u saaxiibka ahaa bakooradlihii alladii kaasoo kaana had yasriqu mid xada aujaaj alxaaja dadka xaajiga ama ninka xaajiga ayuu xadi jiray bimaxjanihi bakooradiisu ku xadi muttaki'an isagoo ku dangiigsan calaa mixjanihi bakooradiisi fi naari naarta gudaheed ayaan ku arkay yaquulu weliba wuxuu leeya isagaa dhawaaqi ana aniga saariqu almixjan ana aniga saariqu almataaci bilmixjan weyaan mixjankaas ninka alaabta xujaajid ku xadi jiray ayaan ahay ayuu leeyahay saasuu ku dhawaaqaya intaba nabigana wuxuu le alah slat slam waxaan ku arkay eh, xilliga ayada ahoo qoraxda ay madoobaatay oo nabigeena sala allahu alay wasalam uu ku jiray ama rukuucda ama sujuudda ama allabaryada ayuu intaas nabigaan arkay sala allahu calayhi waalihi wasalam marka axaadiista in la soo celceliya fawaa'idda lagala kor wada jeedaan riwaayad walba waxay wadataa marka faa'iida aan riwaayada kale ku jirin amaba ha noqoto dhanka sanadka ama ha noqoto dhanka matniga ha noqoto amaba raawigii rawaaddii kala duwnaantooda ha noqoto oo ayadana faa'iide badan lah ama ha noqoto dhanka muxuu ah xadiidka ninka saxaabiga ah ama saxaabiyadda kala bedelantooda ha noqoto fawaa'id badan baa ku jirta weeyaan waayahay xadiid kun afar boqol iyo saddex iyo siddeetanaad waa xadiid saxiixa ama xasanan saxiix weeyaan qaala alimaam النasai alي mat abarna moxamed ibn cubaydillahi ibn cabdilcaظiim alqurashi waa saduuq qaala xadaanii ibraahim ibraahim oo loo yaqaano sablan almacruuf bisablan ibrahim ibnu ziyaad albaqdaadi alkarki iqa weyaan ibrahim ibnu ziyaad albaqdaadi alkarki waa iqa qaala wuxuu ibraahim oo sablaan loo yaqaano xadaanaa waxaa noo warramay waa iqa abcan xadaanaa waxaa noo warramay cabaad ibnu cabaad almuhallabi iqatu rubama wahim can muxamed ibni camr ibni calqamata ibn waqaas aleyثi wa saduuqun lahu awhaam can abi salamata ibn cabdiraxman iqatu tabtun ii an abi hurayraa radi a qa abu hurayra kasafat shams qoraxd ayaa madoobaatay fii cahdi rasul lah nabiga zamnki sal slm faqaama nabigan uu istaagay fasallaa linaas dadka ayuu dujiyey faaطaala qiyaama istaag ayuu dheereeyey uma intaa kadibna rakaca wuu rukucay faaطaala rukuuca rukucda ayuu dheereeyey uma qaama wuu istaagay faaطaala qiyama istaag ayuu dheereeyey wa huwa istaagana duuna alqiyaami اlawali istaagii koobaad oo hore uu ka hooseeyey uma intaa kadib rakaca wuu rukuucay faaala rukuuca rukuucda ayuu dheereeyey wa huwa rukuucdana duuna rukuuci alawali rukuucdana ayuu ka hooseeyey uma sajada wuu sujuuday faaala sujuuda sujuuda ayuu dheereeyey uma rafaca kor ayuu qaaday madaxii uma kadibna sajada wuu sujuuday faaala sujuuda sujuuda ayuu dheereeyey wa huwa sujuudan duuna sujuudi alawali sujuudi hore uu ka hooseeyey uma qaama uu istaagay fasallaa rakcatain laba rakac ayuu tukaday wa facala fiihima iyaga wuxuu ku dhex sameeyey midla daalika sidaas oo kale yacnii laba rakcaoo rakcoodhinkii hore lamid ayuu tukaday labada hore siduu yeel ayuuna yeelay uma sajada wuu sujuuday sajdatain laba sujuud ayuu sujuuday yafcalu wuxuu farayaa fiihima gudahooda midla dalika sidaas oo kale ayuu ku samaynaya racadka ragcada hore sujuudaheediisa ay ahaayeen xataa faraqa ilaa uu ka faaraqo min salaati salaadiisa uma intaa kadibna qaala wuxuu yihi nabigeena sala اla alay slam ina الshamsa qoraxdii walqamara aayatan waa laba calaamo oo min aayaati la aayaadka ka mida ah. wainahumaa iyagana laa yankasifaani uma madoobaana limowti axadin qof geeridii walaa lixayaatihi noloshiisa faidaa ra'ytum dalika arrinka haddii aad aragtaan oo qoraxmadoobaad ay dhacdo fafzacuu ilaa dikraa dikra lagu argagaxa caza wajal wayla salaa salaada aada weeyaan waxyaabaha ay deliishadaan dadka waxaa ka mid ah waxaan wax la yaqaano waa xitaa qoraxda xilliga ay madoobaani wax la yaqaana argagax isgelinaan dadka mashquulinaan salaad dukanaan hakada ma ilaa dalik waaba annagaaba ogsoonbe adii ma ogsoontaha yaa ku baray caqligaad ka ogaatay cilmigaad ka ogaatay yaa ku siiyey qodob waa qodobkaas qodobka labaad xaaladda ayada adiga waxba kaa bedeli kartaa oo haddaad habka ay tahay adiga injilaa haba yaraatay walow hal dhibacna ma saari kartaa jawaabtu waa iska cad waa maya sidoo kale ilaahay subxaana wa tacaala takhwiifka wuxuu ku samaynaa inuu asbaab ku xiro ama xilli uu ku xiro maxaa diidi maxaa diidi qoraxda isagaa wada isagaa maamuli calaamo mucayan markay dhacdo amaba qorax iyo dayax iyo waxay isku aadaan ay saas noqonaysaa soo maha nacam waxba kamaaba qabna laakiin maadaa sameeye oo maya alla markii arrinta idinu takhwiif ka dhiga maxaa diidi midda kale maxaa diidi alla subxaana wa tacaala xilliga muxuu aha ida ashamsu kuwirat waida anujuumu nkadarat waida aljibaalu suyirat waida alshaaru uilat xilliga ayadoo muxuu ahaa xidigihii iyo bilihimu eh, qoraxdii kulli la wada duubi oo la baabi'ini xilliga ayada tan inay noqoto xilli xilli ka mid a ah, maxaa diidi oo qoraxmadoobaad xilligaas uu muxuu ahaa ku beegi doono maxaadiidi ila nabigeena sal sl marku lam tacidnii bi haada markuu nabigeena sal slm marka waxyaaba waxaa jira qofka markuu waxaan caadiya u noqonan hadda qoraxdan weligeen haddii aan aragnayn oo maanta ay bud soo dhihi lahayd maxaa dhici lahaa waxaa lala yaabay noqon lahayd faajicaa laakiin ayadoo soo baxaysa oo dhacaysa ayaan indhaha kala furnay caadiya inoo noqotay marka soma qoraxdii dayaxii cirkan dhulkan wamaa ilaa dalika caadi xidigahan neeftan caadi maadaa wadaa maadaa ka shaqaynaysaa bini aadamka wax ka daciifsan oo ka tabar daran ya oo haddana ka akeekan badan lama arka wa kaana alinsaanu akara shayin jadalan dheg yar haddii laga qabta cabaadkiisa meel la istaaga la waynaya maandhow daad ogeydee nimankii ugu darnaa dadka oo ahaa talyaaniga ma ogeydeen waxay dhaheen corona markuu aad u faafay oo wax walba sameeyano de yani sida taksigi taksi la buufiyo kale loo baaba'ay waxay yihahdeen mataqaanaa annaga habay yaraatee cirka xaggiis inaanu faraj ka sugna mooyn adduun wixi yaallo ka quusanna ya oo shali maxaa idiin diiday shali maxaa idiin diiday waxayn kaa qabaatiin marka waxaan kala jeedaa waxyaabahaas marka waxyaabaha dad tadayunka looga lumina ay ka midta waxaa maanta liiga sheekaynaya in aad ula yaabay nin cire ciroobay oo qolyahan fanka iyo sugaanta ku jira ka mid ah ayaa wuxuu ka hadlayaa ligu yihi nin akhyaar ah oo hadda akhyaaroobi horaanna raggan suugaanta ku jira ahaa ood ilaahay subxaana wa tacaala cadaabkii adduun ilaan mogta waxaan macsiyada waa cadaab qalbiga xataa qofku ka cadaaban yahi uu ilaahay ka soo badbaadiyey ilaahay ha ku suga khayrka annagana hanagu wada suga dhammaanteene hanana hanuuniye dhammaanteene dhammaanta hanuun baan u baahannahay ninka asaga ahaa ayuu ka hadlayaa ku yidhi markaasuu leeyahay waryaa intuu soo fadhiistay lifeka soo fadhiistay social media waa nin ciroobay laakiin kuwaan sharta ku ciroobay wa wuxuu leeyahay waryaa hebelow war kuwaan wahaabiyadu inkaarta qaada sheekh mustafa xafidahu llah ayaa marka sabab u haya liigu yidhi ninka asaga inuu soo hanuuno kale ragga qaar dhalinyarada in ay yaqaanaan waa laga yaba ani magaciis ma aqaan marka war kuwa wahaabiyada kuwa wahaabiyada iska jir war kuwaasaa muxuu bala kugu riday waxay kaa soo bixiyeen muxuu ahaa wixii qiimaha badnaa oo nicmada ah oo barwaaqada aha fanki ay kaa soo saareen oy maanta muxuu halkaa ku dhigeen oy shaqalaan ku dhigeen oy subcadlaan ku dhigeen oy siaa ku gelayaan waryaa war miiqaadi kaa cibaado badan oo kaa ohin badan oo kaa khayr badan safka ku jirta oona fanka ku jirta war meesha ka soo noqa saasuu le yihin odla fadhiya ninka asaga hala raadiyo khaatama xume inuu ku dhinta halis waa yacni ulaa'ika yadcuuna ila الnaar wallahu yadcuu ila اljannati wاlmakfirati biidnihi weyaan naarta albaabadooda kuwa taagan oo nabigeen uu sheegay salى اllahu alayhi waali waslm kuwa iyaga ducaat calى abwaabi jahannam man ajaabahum qadafuuh qofkii ayaga ajiiba waa ku ridayaan marka in la rogma ayaa halis loogu jiraa yani si deg degna waa la socdaa waxaa lii sheegayay ikhwaani اlkiraam oo xal ilii sheegaayey inay bilaabatay daahira mooto sooma jiri jirin sooma jirin hadda waa caadiya iska noqota hadal ma laha inta hataa dhibsani ma laha ya kuwa laba iyo saddex u saarun ba le war kuwana may dhintaada meesha kasoo dhacaan laakiin hadda cid dhan kala halkaas ay ku dhegayaan gaalkii waad arkaysaan kolley ka bax imtixaan waa in laga aamusana ma banaan hadii kale waa lahaliigmi hadda waxaa lii sheegaayey sidii eh, dhaqan xumidii dalalka carbeed qaar ka jirtay in gabdho malqabada madaxa saaran oo shaati wato saraawiil wata isli lagu dhex arkay ayaa lii sheegay ballagaysta caaw habeenka la joogo taarikh sideed waxaan joognaa bisha rabiic alawal kun afar boqol labaiy afartanki janaageena sal alla l slam waxaan joognaa taarikh labaatan iyo miiqa maanta labaatan iyo afar oktoobar laba kun iyo labaatankaan joognaa arrinta ayadaa ballagaysto ya haddii hawsha ayadaa aan laga hortegin ayadna beri iyadoo caadi oo gabdhihii malqabada ay saaran yihiin oo kadibna jiins ay wataan adarki doontaan oy caadi noqoto ya marka arrimaha munkarka intay bilowga yihiin ha laga hortago ciddii awood lah ama carab lah amaba magac lah ilaahay ha ugu dhowaato subxaana watacala in munkarka dadka laga qabto waxaa ku xigi doona kadibna in madaxi laga tuuro jiinsi keligii soo haro jiinski in la bixiyo kadibna mid yaroo tanuuro aho halkaa joogta in la soo xirto ayaa ku xigi doonta arrimahaas marka loo tooghayo hana laga eh, xanuunsado hana laga shaqay in la baabi'iyo waxyaabahaas oo kale oo dadka munkarka iyo xumaantiisa loo sheego waayahay ya nawcun aakhara nooc kale waa nooc kale waa xadiidka daciif soo ma intaan ayaan ku joogaynaa wixii saxiixa ah intuusan naga dhex gelin intaan daciifkaba habeen dambe marka aan anagoo fahmo haynan insha alla u jeesan doonaa hada wallahu aclam sala allah waslm ala cabdi rasuuli mustafa